assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo soddonaad ee kitaabka qof kasta oo muxtalima ah yani qaangaaraba ah almuraadu bilmuxtalim albaaliq walmuraadu bilwujuub waajibnadan waxaa laga wadaa wujuubu ikhtiyaarin wujuub eh, maxaa ku eh, eh, yani mid doorasho ah oo yani aan laazim ahayn baa laga wadaayo hadduu rabo ah oo marka yani sunno weeyaan marka waa macnihii lugawiga ahaayo bimacna hubuut ah ka qowli rajuli lisaaxibihi xaquka waajibun calaya xaqaaga waajib buu igu yahay waa inaan xaqaaga fuliya yani marka uu ikhtiyaarkiisa s isku saarayo weeyaan wallahu aclam wacan samurata radi allahu canhu samurata bni jundub alfazariyi radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allahu alayh wali wasalam man tawada'a ywma aljumcati fa biha wa nicmat xadiidkanaa tusinaya wujuubkii hore inuu macnihii wujuubkii sharciga ahaayee muxuha kii laazimka ah in ahayn xadiidka kada baa tusinaya wuxuu leeya quslu ywmi jumca man tawaba'a yowma aljumca markii qofkii soo weysa qaata maalinta jumcadeed oo aan qubaysanin fa bihaa wa nicmat fa biha yani fa ruksadii buu qaatay wa nicmati ruksa waana ruksa wanaagsan waman iqtasala qofkii qubaysana falguslu afdal usliga ka fadli badan rawahu abu daawuud wtirmidi wa qala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku waxa weeyaan xasanun ligayrihi weeyaan oo xasanahu sheikhu اlalbaniy fi saxi jaamic sagiir wa saxiix atargiib wاtarhiib وعn سلمان رضي الله عنه qال qala رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم laa ykتasiل رaجuل yومa الجuمعة nin ma soo qubaysto maalinta jumcadeed وyتطهru ma اstaطاca min طهrin oo haddana uu طahaaro qaato wix uu kari kara طahaarin ah وayadahina uu dhaashado oo min duhnihi subagiisa uu ku dhaashado oo ymasa min طiibi beytihi ama uu wax iska mariyo gurigiisa caraftiisa barafuun iyo wixii yaala muxuu ahaa cadar iyo uma yakruju haddana uu soo baxo oo falaa yakruju bayna اtnayni laba qof aanu kala dhex maraynoon aanu falaa yafruqu falaa yafruqu bayna اtnayn uma yusalii haddana uu tukado maa kutiba lahu wx alla u qoray uma yunsitu haddana uu dhegeysto dhag raariciyo idaa takalama alimaamu imaamku markuu hadlo intaa qof iskuma daro ilaa gufira lahu ma baynahu wa bayna aljumcati اlأkra ilaa waxaa loo dhaafaa dembigii isaga iyo maalintii jumcadii hore intii udhexaysay ah iyo saddex maalmood oo dheeraada ila xadiidkii hore ayaynu kusoo marray kankada ka horreeyey xadiidkan marka waxa weeyaan waa saxiix waxaa albukhaari ayaa wariyey xadiidkan riwaayaad kale oo xadiid kale oo kankada taageeraysa ayaa iyaduna jirta maalan waxaa ka mid a ah, xadiid ibni cumar radi allahu canhuma oo abu daawuud uu wariyey yu wuxuu dhahayaa min tiibi imra'atihi halkuu kii hore ka yidhi min iibi beytihi min iibi imra'atihi ayuu dhahayaa ibnu khusayma ayaa isaguna marka sidaa ku wariyey riwaaya kale xadiid kale oo abi saciid khudri xadiidkiisa abu hurayrana wuxuu leeyahay wuxuu ku daray wastaaka haddana inuu soo cadaydo uma rakaca maa shaa allahu an yarkac haddana tukado intii un alla u qoray inuu tukado uma ansata ida kharaja alimaam falam yatakalam una hadlaynin xataa yafruqa min salaatihi ilaa salaada uu ka baxo kaasuna isaguna saxiix weeyaan xadiid kalena wuxuu leeyahay man gasala waqtasala uma bakara wabtakar wamashaa walam yarkab wadanaa min alimaam mxuahay buu leeyahay markaa waa dunuubkii loo dhaafo marka isaguna wuxuu kusii daray inuu soo jarmaado iyo inuu madaxa dhaqo iyo inuu soo lugeeyo aan wax soo korin oo imaamka in usoo dhawaado inahaasoo dhan buu marka kusoo daray oo kolkii la geegeeyey aadaabta iyada ah waa in la ilaaliyo waa in la ilaaliyo oo muxuu aha in la saliid lasoo marsado ama cadar lasoo marsado in lasoo qubaysto in laysasoo nadiifiyo in lasoo cadaydo in aan baaburi wax lasoo korina lasoo lugeeyo inaan laba qof dhexdooda isku ciriiriyin in lasoo jarmaado horey loo yimaado salaada horteed la yimaado in imaamka loo soo dhowaado in kolkuu imaamku soo galo la aamuso oo la dhegaysto in salaad lasiitu tukado inta imaamku u aanu imanin inahaasoo dhan marka waa aadaaba aad iyo aad u wanaagsan oo ajriga aad iyo aad u badinaya wey wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul lah sal sl qaala man iktasala ywma aljumcati gusla aljanaaba qofkii qubaysta maalinta jumcadeed sida janaabada qubayskooda kale aan qubays kamila ah, dhaqdhaqasho aan ahayn uma raaxa fi saacati اluulaa oo socda saacadda hore fakaأnamaa qaraba badana wuxuu lamid yahay si isagoo hal sadaqaystay neef geela isagoo qalay oo hilibkiisa sadaqaystay buu lamid yahay waman raaxa fi saacati athaaniya saacadda labaad qofka baxaana fakaأnamaa qaraba baqara siduu wax qurbaaniya yani sadaqaystay neef lo-a buu la mid yahay waman raaxa fi saacati ahaalisa saacadda saddexaad qofka baxaana wangeesa leh ta afraad ay la mid tahay digaagad tashanaadna ay lamid tahay qof sadaqaystay ukun <clears throat> marka wuxuu leeyahay faidaa kharaja alimaamu imaamku mar hadduu soo baxo oo shanaad la dhaafo oo imaamkii uu gurigiisa ka soo baxo oo soo galo masjidka xadarat almalaa'ika malaa'igtu waa soo gelaysaa waa imaanaysaa yastamicuuna adikra iyaga oo wacdiga dhegaysanaya khudbada muttafaqun calayh malaa'igtu waa timaaddaa marka uu leeyahay xadiid kale ayaa caddaynaya oo inay malaa'igtu aroorta jumcada ah kusoo jarmaadayso masaajidda kusoo jarmaadayso oo masaajidda albaabadeeda ay taay istaagayaan iyagoo warqado iyo qalmaan wata markaasay dadka qorayaan siday u kala yimaadeen qof waliba saacaddu yimid bay sajilayaan oo u abtirinayaan hebel hebel oo kadaa ah, wuxuu yimid saacad heblaayu yimid saasay u qorayaan marka kolkuu malagku kolkuu soo galo imaamku soo galo waa ka imaanayaan albaabadii ay taagnaayeeno gudahay soo gelayaanoo mimbarka hareerihiisa iyo fadhiisanayaanoo wacdigay dhegaysanayaan mutafaqun calayhi qowluhu gusla aljanaaba ay guslan ka gusli ljanaabati fi sifa sifada oo tacmiimka jidhka oo dhan lagu camimayaa mid kula mida saasuu ka wada ee inuu janaabo ka qubaysanayo waxba daruuri ma ahee ama janaaba ha ku jirto ama yayna ku jirine waa inuu sida janaabada looga qubaysto oo kale uu u qubaysto kolkuu jumcada u qubaysanayo wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi waalihi wasalam dakara ywma aljumca maalinta jumcadeed buu soo hadal qaaday faqaala wuxuuna yidhi fiiha saacatu laa yuwaafiquha cabdu muslimu wahuwa qaa'imu yusalli yas'l اllaha shayئa ila acطaahu إiyaah waashaara biyadihi yuqaliluhaa muttafaqun calayh waxaa ku jirta saacad ee maalinta qiyaamaha ah ee maalinta jumcada ah saacad oo aanu waafaqaynin addoon muslima oo taagan oo tukanaya oo rabbigii wax su-aalaya wax weydiisanaya ilaa alla waa un siiyaa wax kasta waxaas ahaade wa ashaara biyadii gacantiisana wuxuu ku ishaaray farihiisa caradoodii uu ku ishaaray inay mid yar tahay saacad yar inay tahay uu ku ishaaray oo suulka ayuu saaray faryeelada darafteeda caaradeedu saaray yani waqti gaaban wey <coughs> lijaaba marka saacaddaa la yidhaahayo saacaddaa la sheegayaana ma aha saacaddan hadda la yaqaano ee ka samaysa ka kooban lixdanka daqiiqi iyo waxyaalaha ka kooban ma aha ee waxa weeyaan saaca zamaniya yani wakti weeye carabta muxuuha waqtigii kastaba saacad bay dhahaan marka waqti gaaban inuu yahay ayuu sheegay muttafaqun calayh waqtigaasu goorta uu yahayna xadiidka soo socday xadiidka abi muusa iyo xadiidka kale xadiid kale ayaa sheegaysa can abi burdata bni abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala qaala cabdullaahi bnu cumara radia allahu canhuma cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi abu burdaale asamicta abaaka yuxadiثu can rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam fii sha'ni saacati اljumca ma maqashay aabbaha isaga oo ka warramaya rasuulka ale sal ly slm ka warinaya wax ku saabsan saacadda jumcada ku jirta ee saacatulijaaba la yidhaah qultu markaasaan waxaan idhi nacam haayo waan maqlay samictuhu yaquul isagoo le baan maqlay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa rawahu muslim iyadu waxaa weeye saacaddaasu inta u dhaxaysa markuu imaamku mimbarka ku fadhiisto ilaa salaada la dhammaynayo intaa u dhaxaysa oo dhanna ma wada ahayane intaas waqti yar oo ku dhex jira weeya intaasu ma yare xadiidkankadu waa waxaa wariyey muslim baa wariyay xadiidkan laakiin wuxuu ka mid yahay xadiidta axaadiidta saxiixi muslim ku jirta ee la duray buu ka mid yahay oo bacdu lxufaad ay dureen uu ka mid yahay abulxasan daara qudni raximah allahu tacaala abulxasan idaara qudni wuxuu leeyahay kitaabku ku magacaabay altatabuc walilzaam uu ku magacaabay oo yani muxuu kaga hadlaayo saxiixeynka axaadiidtooda axaadiid ay ka tageenna wuu haleeshiiyaa axaadiid ay sheegeenna wuu duray axaadiidka marka uu abulxasan idaara qudni iyo kayrkoodba ay duraan yuu ka mid yahay oo waxay ku dureen inqitaac iyo iyo diraab bay ku dureen yani waxay leeyihiin sida sawaabkii waxaa weeyaan waxa weeyaan inuu hadalkan kadu yahay abu abu abu burda hadalkiisa abu burda sidaa ku jawaabin mooyaane abu muusa nebiga ka wariyay salى allahu alayh waali wasalam aan ahayn marka wuxuu ahaa inuu yidhi hiya maa bayna isagaa sidaa yidhi aabbahay baan ka maqlay rasuulkaan ka maqlay sidaa isagoo on dhihin wuu yidhi hiya maa bayna an yajlisa alimaam cala almimbar yani ilaa an tuqda salaa <clears throat> ah. wuxuuse leeyahay xadiidkan axaadiid kale oo fara badan baa iyadu jirto oo iyaduna saxiixaho sheegaysa inay saacadaasu ay tahay bacda alcasr bacda alcasr inay tahay xadiidka badankeedu waxay sheegaysaa inuu yahay bacda alcasri halkan kada xadiid ayaa isagu sheegaya inay tahay waqtigaas ay tahay sheegaya waana xadiid daahirkiisu saxiix uu yahay laakiin axaadiidta laطacniya bay kolley ka mid tahay saxiixeynka ku jira axaadiidta saxiixeynka ku jira ee la طacniyeyna kuwooda kale in la طacniyin darajadooda ma gaadhsiisna وعn أws بn أwsi radي الlه عanه qaal qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه wali وsلم ina min أfضل أyaamiكm yومa الجuمعة maalmihiina inta u fadli badan waxaa ka mid ah maalinta jumcadeed way ka mid tahay marka ilan maalmo kale oo iyaguna fadli badan baa jira oo yowmu carafa iyo yowmu naxri iyo ayaamahaas iyaguna jira laakiin usbuuc ahaan marka la fiiriyo sanad ahaan marka la fiiriyo mooyaane أفضل أyaaم أسبوع waa maalinta جuمcada a ah, shakilaan iyadu faأkثiruu عalaya min الصلاaةi فيihi badiya salaada aad igu saliyaysaan maalintaa جuمcada ah faإna صaلaaتaكم macruudaة عalay salaadiina waa la iisoo bandhigaya waa laisoo gaadhsiinaya waa laisoo gaadhsiinaya malaa'ig baa alla u wakaashay rasuulka alla salى الlaه عalيه waalي waslم oo soo gaadhsiinaysa ummaddiisa salliga ay ku salliyayso rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix xadiidkan marka waa sidaa uu sheegay oo صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic صaغيir wa صaxiix ibni khusayma وصحيح الترغيب والترهيب وغيرها bاب استحباب سجود الشhكر عinda xصuل نعمة ظاaهرة أو اندفاع بلية ظاaهرة waxa weeyaan katano marka sujuudu shukri ayuu ka hadlayaa xadiidkan soo socdaa sujuudu shukrina waxa weeyaan sujuud lala yimaado hal mar-uun ah oo lala yimaado aan lahayn xidhasho iyo salaamo naqsi iyo waxba toona aan lahayn oo lala yimaado kolkii qofka nicmo daahir ah uu helo nicmo daahirana marka wuxuu leeyahay nicmanta alla had iyo goor waa ku dhex jiraayo laxdana kama kaaftoomi kara nicamta alla subxaanahu wa tacaala nagama marna wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa marka nicmo cusub oo nicmooyinkiis awal hore qofku hayse aan ahayn oo nicmo weyn oo daahira ah markuu helo kolkaasaa waxaa sunno ah inuu sujuud la yimaado kolkii uu dhibaato weyn oo ku soo beegantay alla uu garab mariyana iyadana sida oo kale weeyaan can sacdi bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali waslama min makata nuriidu lmadiina rasuulka alla sala اlه alay slm jirhkiisa maka ka soo baxnay annagoo madiina ku soconna falamaa kunaa qariiba min caswara meesha caswara la yidhaha meel ku dhow kolkaan joogno nazla degay uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday fadacaa allaha saaca saacad buu alla baryaayey uma khara waa dhacay saajidan isagoo sujuudsan buu sujuud la dhacay famakasa طawiilan muddo dheer buu joogo sujuudi ku nagaa uma qaama waa kacay oo farafaca yadayhi saacatan gacmuhu saacad kor u hayay uma khara saajidan facalahu halaaan sidaasuu saddex goor yeelay oo hadba intuu sujuud dheer la dhaco oo haddana gacmaha kor u qaado ducaynayo kolkaas sujuud kale haddana la dhacay wa qaala wuxuuna yidhi kolkii la weydiiyey innii sa'altu rabbii rabbigay baan su-aalay rabbigay baan baryay oo washafactu liummatii ummaddaydaan u shafaaco qaaday fa acطaanii hulua ummatii ummaddayda huludkeedu i siiyey fakharajtu saajidan lirabbii shukra rabbigaybaan sujuud ula dhacay shukri daraaddi uma rafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday fasa'altu rabbii liummatii faacطaanii hulua ummatii ummaddayda huludkeeda kale u siiyey yani naartu iga badbaadiyo jannadu igu ballan qaaday fakharajtu saajidan lirabbii shukra uma rafactu ra'sii fasa'altu rabbii liummatii faacطaanii huluث alaakhir huludkii ugu dambeeyey yuu isiiyey fasajadtu fakharartu saajidan lirabbii rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa wariyey waana xadiid daciif ahoo ضacafahu sheikhu اlalbani fi ضaciif اljamiع الصغيir wa irwa اlhaliil wa silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wadaciifi sunani abi daawuud intaba iyo kayrkaba uu ku daciifiyey marka xadiidkanu daciif weeyaan laakiin waxaas way sugan tahay in sujuudu shukrigu ay sunno tahay axaadiid kale iyo aahaar kale oo uu ka mid yahay xadiidkii kacb ibni malik een soo maray ee dheera markiisu uu ahaa labaatan iyo kow xaggii toobada aan ku soo maray kaas iyo xadiid uu ka mid yahay yay ku sugan tahay sujuudu shakriga sunanimadeedu kana si xadiid daa'ifa weeyaan baabu fadli qiyaami اleyl qiyaam lleyl waa salaada habeenkii ah habeenkii salaada la tukanayo ceshaha wixii ka dambeeya kaasaa qiyaamu lleyl la yidhaahaa tahajudna waa la yidhaahaa laakiin tahajudkiisa wuxuu ku khaas yahay in hurda laga soo tooso qofku kolkii intuu seexdo uu soo tooso uu kolkaa salaad uu tukado taasaa tahajud la yidhaha haddii ayse qabla noom ay tahay iyadu salaatuleyl iyo qiyaamu leyl iyo uun mooyaane lama yidhaaho tahajud baabu qaala allahu tacaala wamin alleyli fatahajad bihi wamin alleyli habeenka qaarkiina habeen oo dhan ma wada yani fatahajad bihi kusoo jeed kusoo jeed qur-aanka yani naafilatan laka ziyaada isagoo ku ahoo tahajudkaas uu ziyaado kaaga yahay salaadaha faradka iyo acmaashaada kale casaa an yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuuda waxaa suurowda ood mudan tahay inuu rabbigaa ku istaajiyo meel lagugu mahadiyo khalqiga oo dhan ay kugu mahadiyaan kaasuna waxaa weeyaan maqaamka maxmuudka ee la sheegayo siduu ku fasiray xadiidu jaabir oo shafaacada ku saabsanaa waa shafaacada cudmada ah shafaacada codmada ee khalaa'iqda oo dhan wada gaadhaysa aakhira marka laysugu yimaado ee ambiyadii alla calayhim asalaatu ru-asadoodii ay cudur daartaan aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise kulligooda cudur daartaan oo midantada anigu ninkii mudnaa miihe uu nin weliba yidhaaho kolkaasuu rasuulkana sala allahu alay waliy slam marka loo yimaado ayuu dhihi doonaa ana ana lahaa markaasuu khalqiga alle uu shafaaco laga aqbalayaa in khalqiga alla kala xukumo oo qofba meesha uu mutay la geeyo oo mowqifkaa ku dheeraaday ee dadkii aada ugu dhiboodeen laga kala diro kolkaasa marka fadligiisu aad iyo aad uu u muuqanaya calaa jamiici alambiyaa warusul uu ka leeyahay calayhim salaatu wassalaam marka khalqigoo dhanina ay wada ammaanayaan oo fadligiisa loo muujinaya wa qaala tacaala tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic tatajaafaa waxay ka fogaanaysaa madaajic eh, junuubuhum dhinacyadoodu can ilmadaajici gogolaha ayay ka fogaanaysaa yani habeenkii bay gogosha ka tegayaan oo ay tukanayaan waqaala tacaala kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii wax yar oo habeenkii ka mid ayay seexan jireen yacni intiisa badan way soo jeedi jireen oo salaad bay kusoo jeedi jireen waay wacan caaishata radi allahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu alayh wali slam yaquumu min alleyli xataa tatafatara qadamaah habeenkii buu taagnaan jiray oo salaad u taagnaan jiray ilaa ay gondihiisu ka dildillaacaan faqultu lahu waxaan ku ihi lima tasnacu hada yaa rasuula allah maxaad saa u yeelaysaa waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaaga kiisii hor iyo kiisa dambeba waa lagu dhaafaye maxaad sidaa u yeelaysaa qaala markaasu wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuura oo kolka miyaanan ahaanaynin addoon shukri badan yani addoon shukri badan baan ahaanayaa weeyaan muttafaqun calayhi wa can ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu naxwuhu muttafaqun caleyh isaguna weeya sidan oo kale ayuu wariyey almuwarat ibnu shucbana sidan caaisha ay warisay in rasuulka sala allahu alayh waali wasalam uu taagnida dheeran jiray oo qiyaamuleylka uu dheeran jiray ilaa uu iyo marka sidan la yidhi iyo wuxuu ku jawaabay xadiidkana waan soo maray oo raqam hamaaniya wa tisciin yaan ku soo maray wacan caliyi radia allahu canhu ana nabiya sala allau alay slam daraqahu wa faatimata leylan waa u yimid nebigu sal sl isaga iyo faatimo oo habeennimo u yimid habeennimo usoo gargaraac yani turuqna waa kaan soo marrayn habeen imaatinka turuq lagu magacaabo qaala markaasu wuxuu yidhi halaa tusalliyaan miidan tukanaynin shanqadhoodu dhegaystay oo marka wax iyo gurigooda ka soo baxaysa iyagu waaye oo markaasuu toosiyo uu yihi miyaad jiiftaan weli miyaydan tukanaynin muttafaqun calayh wa talaqahu ataahu leylan xadiidku marka tatimu lahaa tatimadiisu waxaa weeyaan inuu cali yidhi radia allahu canhu yaa rasuula allah gacanta iyadu eh, waxaan jeedaa nafta iyadu gacanta alley ku jirtaayo markuu doono isagaa na soo toosinaya markaasu wuxuu le nebigu sal sl wuu noqday oo naga tegay oo naga aamusay markaasaan maqlay isagoo sii noqonayo sii socdo oo bawdada gacanta eh, ku gargaraacayo oo leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala markaas waxaa weeye sidaas macnaheedu rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam eh, naftiisa keliya uun uma tahajudi jirine waa toosin jiray ahalkiisana oo salaada marka salaatuleilka ayuu ku baraarujin jiray <clears throat> gabadhiisi iyo ninkeedii oo isaguna walaalkii ah uu nabigu marka sala اlه alay slm salaada sidaa ugu toosinaya can saalim ibni cabdilwakaanan soo maray caaishana radia allahu canha xaggii witriga kolkuu witrigu u haro inuu toosin jiray oo kaco witriga tuka uu ku dhihi jiray marka la gaadho tobanka dambe ee ramadaanna waa arki doonaa inuu dadkiisa oo dhan hurdada ka toosin jiray وعn sالم بن cبداللh بن cمر رضي الله عنهma radي الlه عnهم عn أbيه cبداللhi بن cمر weeyaan أna رsuل اله صل sلم qاal نicma الرaجل cبداللahi low kana yquم min الleyl ninku nin wanaagsan weeyaan cabdاللahi ahi haddii uu habeenkii tukan lahaa qaala saalim saalim baa wuxuu yidhi isaga oo ka warramaya marka cabdullaahi siduu u qaatay hadalkaas nebiga sal lla alay slam oo ugu camal falay wuxuu yihi fa kaana cabdullaahi bacda dalik intaa wixii ka dambeeya hadalkaa nebigu sala allahu alayh waali slam uu yidhi hadduu habeenkii tukanayo nin fiican buu ahaan lahaadaa wuxuu yidhi laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila habeenkii wax yar mooyaane ma seexan jirin muttafaqun caleyh xadiidku sabab buu lahaa sababkaasu waxa weeyaan cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi radia allahu canhu waxaan ahaa nin dhalinyaro ahoo doob ahoo masjidka rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam seexda waa intaanu weli guursanno ahlaanu yeelanin markaasaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam markuu salaada subax tukado yuu dadka wuxuu weydiin jiray xalay wax ku riyooday ma jira markaasa qofkii wax arkay uu qisoon jiray kolkaasuu nabiguna sal lla alay slm wuxuu alla ka tuso wuu ku fasiri jiray markaasaan waxaan jeclaystay inaan wax ku riyoodo aan uga warramo nabiga sala allau alayh waali wasalam oo ii fasiro markaasaan waxaan ku riyooday anigoo hurdo oo muxuu ahaa ay ii yimaadeen laba nin ii yimaadeen ay toosiyeen oo intay labada gacmoodi qabteen ay naarta dusheeda ay geeyeen markaasuu ka waramay naarta iyo siday ahayd iyo sidii ceel dhisan oo kale wax sidaas inay tahay oo weynankeedii iyo waxaasuu ka warramay markaasaan waxaan dhahayay wiil acuudu billahi min annaar acuudu billahi min annaar marka mala kale oo saddexaad baa intuu la kulmay ayuu yidhi sii daaya ninkan kadu waxaa weeye kuwa ay sacaada u horamartay isagoo calooshii hooyadii ku jiree ahlu naar ma ahee sii daayey oo iga fakiyey markaasna waxaan haddana arkay buu leeyahay aniga oo qidca min alqumaash good yar calal gacanta ku haysto oo jannada dhexdeeda hadba meeshaan doono ay iila duulayso maradaasu markaas yaan xabsa ayaa qisadaa u sheegay xabsaa nebiga u sheegtay radia allahu canha markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan hadalkan kada uu yidhi nicma arajulu cabdullaahi low kaana yaquumu min alleyl cabdullahina marka sidaas intii ka dambaysa ugu camal falay wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal lla alay slam yaa cabdallahi laa takun midla fulanin kana yaquumu min alleyli fataraka qiyaama alleyl muttafaqun calayh waana laba goor baynu soo marray oo sitmiya isnaan wa tisciin iyo mi-a arbaca وخamsiinba waan ku soo maray وعn iبni mascuudi radي allahu canhu qaal dukira cinda الnabiyi slى الlahu عalيه wali waslm rajulu naama laylaة xataa asbax waxaa lagu sheegay nebiga alle salى الlahu عalيه wali slm agtiisa oo looga warramay nin habeen hurday ilaa uu waagu uga baryay aan salaatuleilka u toosin ninkaasuna ibnu mascuudka naftiisu ahaa baa la yidhaha waa asturaya qaala markaasu wuxuu yihi daka rajulu baala الshayطaanu fii udunayhi aw qaala fii udunihim kaasu waa nin shayطaan labada dhagood kaga kaajay buu yihi mise wuxuu yihi waa nin uu shayطaan dhegta kaga kaajay muttafaq calayh shayطaan baa dhegta kaga kaajaydaasna wax mancinaya inuu xaqiiqadiisi ahaado qumaati kaadi qumana ugu shubay wax anfiyayaa ma jiro laakiin mufasiriin shuraaxdu laba ixtimaal bay ku baneeyaan inuu xaqiiqadiisa uu yahay oo shayطaanku uu qumaati ugu kaajay dhagaha ugaga kaajay oo kolkaan aan la dhihi karaynin muxuu u dareemi waayo oo qoyaankeeda isugu arki waayo leanno xaaladiisu shayطaanka xaaladiisu xaaladeen oo kale maha waa umuur haybiya shayطaanka wixii ku saabsan oo wixii laga sheego allihii rasuulkiisu ay ka sheegaan in la rumeeyay ay waajib tahay midda kalena waxa weeye inuu ka warramayo ciyaarta uu ku ciyaaray ee uu qaatay ee u xalay oo dhan uu ku xoog roonaaday inuu ku shabahayo nin maxaa shaytaan uu uu dullaystay oo dhagax kaleto oo kalaadi kaga shubay laakiin kolleyba wixii allihii rasuulkiisa ay ka warramaanay waxyaalaha sidaas oo kale innaga caqligeenna uu gaari karaynin ah in la awili waxba toonama in xaqiiqadiisa loo qaato xaqiiqada inuu arrinkaasu arrin xaqiiqi oo dhacay uu yahay laakiin kayfiyadiisa allihii rasuulkiisa loo daayo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlه صل ل سلم qاal yعqid الشhayطاaن عlى qاafiyaةi رأسi أxadiكم إida huwa naama ثaلaaثa cqد wuxuu ku guntaayaa shayطaanku midkiin qalbigiisa madaxiisa qadaadkiisa marka uu seexdo yuu saddex guntimood ku guntaaya yadribu uu kor saarayo calaa kulli cuqdatin guntin walbaba calayka laylun طawiilun farqud sidaasuu marka uu gelinayaayo uu fahamsiinaya habeen dheer baa kaa dambeeya iska jiif fain istayqada hadduu soo tooso fadakara allaha tacaala alla uu xuso oo subxaan allahi iyo laa ilaha illa allahu iyo wax lamida dhahya iyo qul huwa allahu axadun aqriya iyo wax kale aqriya iyo dikriga uu nebigu sala allau alayh wasalam uu kolkuu isuruga aqriyi jiray oo uu sheegay qofkii aqriya waxaa la siinayana soo socda insha allah imaan doonana uu aqriyo wuxuu sidaasa dikri allah ku dhawaaqo in xallad cuqda guntin baa furanta fain tawadaa hadduu weyse qaatana inxallad cuqda guntin kalaa furanta fain sallaa hadduu tukadana xallad cuqaduhu guntimihiisii oo dhan waa wada furmaayaan fa asbaxa wuxuu waa beriisanayaa nashiiطan طayiba nafs isagoo nashiid ahoo naftiisu ay faraxsan tahay ayuu waa beriisanayaa wa ilaa haddii kalese oo aanu sidaa yeelin asbaxa wuu waa beriisanayaa khabiisa nafs isagoo naftiisu ay xun tahay oo wax naxsan oo culus oo sidaas oo hamhamsanayo oo janjimicsanayo oo kaslaana oo wahsanaya mutafaqun calayhi qaafiyat raasi aakhiruhu meesha ugu dambaysa waa qadaadka weeyaan marka sida uu ugu guntaayay xarigaas iyo meeshuu ka keenay iyo waxaasna wax inaan isku shuqlinno mutay ma aha waxa weeyaan waa ina aliya rasuulkiisa aan u dayno wa can cabdillaahi bni salaamin radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaala أyuha الnaas أطcimu الطعaama afshu السلاama وأطcimu الطعaama وصluu bالleyli والnaasu niyaam tadkuluu جanaةa rabbikum bالسلاam waa markii ugu horeysay uu yimid ee madiine uu yimid ee dadku xaggiisa ay u soo dilaameen oo isna soo raacay oo aan maqlay buu leeyahay isagoo nebigu sal ly slm dadka sida u wacdinayo oo leh wardadyahow salaanta badiya oo cuntada bixiya oo habeenkii tukada isagoo dadku ay hurdaan jannada rabbi baad ku gelaysaan nabadgelyo ku gelaysaan salaam baad ku gelaysaan marka yani salaamtii bimacnaa salaama min alaafaat wa min alcuyuub wاlciqaab inay tahay iyo salaamta malaa'igta iyo ay salaamaysa iyo ahlujannuhu isa salaamaya rabbi uu salaamayo taa inuu yahayna waa iska waa iska surowda rawaahu التirmidiي وqاla xadiiث xasn صaحيiح wahuwa kama qaal xadiidku xadiid صaxiix wey صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix sunan ibni maajah wa صaxiix jaamic الصغيir wa صaxiixi silsilaة اxadiid صaxiixa wa mishkaat الmaصaabix wa muxuha fiqhi الsiira inta oo dhan ba waa ku saxiix yeelay waa xadiid صaxiixa axaadiida <clears throat> ku saabsan ifshaaء الsalaam ifshaa salaam axaadiida ku saabsan waxaa aad iyo aad uu qofku uga helayaa oo inuu eh, mxuu ku noqdo ay ugu wanaagsan tahay kitaabka mxu ahay saxiix aljaamic asagiir ayaa mxua xadiida uu nabigu alayh isalaatu wasalaam salaamta in la badiya u faray aada u sheeg sheegaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay slam afdal asiyaami bacda ramadaan shahru llahi almuxaram وأfضل الصلاaةi baعda الفريضة صلاaة الleyl rawahu msلم soom waxaa ugu fadli badan intii ramadaan ka soo hadhay ramadaan isagu isaga soom o dhan ugu fadli badan oo isaga waajib weeyaan waajibkuna sunada waa ka fadli badan yahay ee waa bisha muxaram bisha zaka ay soomaalida ay u yaqaanaanee sanadka carabigii uu ku bilaabmo bishaa soonkeeda ugu fadli badan bishaana maalmaheeda waxa ugu fadli badan yowmu cashuuraa oo maalinteeda tobnaad ah salaadna waxa ugu fadli badan inta faradkaa shanta faradkaa wixii ka soo hadhay salaatu leilka ayaa ugu fadli badan hmm. rawahu muslim waxaanu ku imaan doonaa alf miatain sita wa arbaciin wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal ly slm qaal salaatu leyli mahnaa mahnaa salaada habeenku waa laba laba laba laba ragcadood baa loo tukadaa fain faidaa kifta faawtir biwaaxida faidaa kifta subxa waaga markaad ka baqdo inuu kugu baryo ee waag uu soo dhow yahay markaa la hal ragca ku khatim oo witri uga dhig rawaahu muttafaqu calayh <clears throat> mathnaa mahnaadaasna waxa loogala jeedo waxaa fasirtay riwaayo muslim uu leeyahay oo waxay ku fasirtay annahu yusallimu bacda kuli rakcatayn labadii ragcadoodba inuu ka salaamsano labadii ragcadoodba inuu ka salaamsano taasaa mathnaa mahnaada laga wadaa xadiid kale oo uu warinayo annasaa-i isaga wuxuuba dhahayaa salaatu اleyli wالnahaari mathnaa mathnaa marka inkasta oo annasaa-i isagu wanahaaridaas uu leeyahay qalad weeyaan haddana qalad ma aho oo Eh, sheekh alalbani iyo kayrkiiba waay way saxiix yeeleen iyada nafteeda marka marka salaada sunnada ah sida ugu fiicanu ama tu habeen ha ahaato ama tu maalmeed eh waa in laba laba ragcadood loo xidho laba laba ragcadood looga baxo wacanhu radia allahu canhu qaala kana nabiyu sal ly slm yusallii min alleyli mathna mathna habeenkii wuxuu tukan jiray laba laba ragcadood buu tukan jiray wayutiru biragca ragcadna waa ku utran jiray <coughs> xadiidkaasu <coughs> wuxuu ku soo horomaray isaga naftiisu eh, alf wa mi'a wa sita <coughs> wacan anasi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sal lla alay slam yuftiru min ashahr bishii waa afuri jiray oo maalmo badaan oo isku xigtuu afuri jiray xataa nadunna an laa yasuuma minhu ilaa aan uga malayno inaan waxba ka soomaynin oo bishan oo dhan waa wada afuraya aan isnidhaahno wayasuumu waana soomi jiray yani bilaha qaarkood <clears throat> xataa nadunna an laa yuftira minhu shay-an ilaa aan uga malayno inaan waxba ka afuraynin oo bishan oo dhan soon uu ku dhammaysanayo marka laakiin bil uu soon la-aan ku dhammaystay iyo bil uu soon ku wada dhammaystay oon ramadaan ahaynina ma jirto wa kaana laa tashaa waxday kaadan doonin an taraahu inaad aragto min alleyli musalliyan isagoo tukanaya inaad aragto ilaa ra'aytahu waadan arki jirtay walaa naa'iman isagoo hurday inaad aragtana ma aadan arki inaad doontana aragtana ma aadan dooni jirin ilaa ra'aytahu waad arki jirtay rawaahu albukhaariy yani waqtiga aad istidhaaho waqtigankaad alla ilah rasuulka sala allau alay slam uu tukadaa ku fiicnaan lahayd waa tukanayay inuu waqtigan hurdaa ku fiicnaan waa hurdaayay marka sidii uu kula dardaarmay cabdullaahi ibnu ibnu camr ibn alcaas buu yeeli jiray oo shay walba xaqiisuu siin jiray oo naftiisana xaqeeda waa siin jiray oo habeenkii qadar ku filan saasuu marka ahaa nebigu salى اllahu عalيyh wali waslm rawahu الbukhaariy wa can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اlه alيه waslm kaana yusalii ixda caشharaةa rakca wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragcadood tacni fi leyl habeenkii bay ka wada yasjudu sajdata min dalik ragcadihiisu nooc ay ahaayeenna xadiidkan kadu wuxuu fikrad naga siinayaa rukuucdii iyo sujuuddii intay la ekaayeen xadiidkii aan soo marray labadii xadiid aan hadda ka hor soo marray ee kii xudayfa iyo kii ibni mascuudna qiraa'adiisus ay ahaayeen ay u dhaadheeraayeen wuuna tusinaya marka umu radi allahu canha waxay leedahay yasjudu sajdata min dalika hal sujuud oo sujuudahaas ka mid a uu tukanayay buu sujuudi jiray qadra maa yaqra'u axadukum hamsiina aaya qabla an yarfaca ra'sahu inta uu midkiin ka akriyayo konton aayadood in la eg ayuu hal sujuuda ku jiri jiray intaanu sujuuda ka toosin wayarkacu rakcatayni laba ragcadoodna waa tukan jiray qabla salaati alfajri oo labada salaadood ee salaada subax ka horraysa oo sunnadiisii ah uma yadtajicu calaa shiqihi اlayman dhankiisa midigtu u seexan jiray xataa yaأtiyahu اlmunaadi ilaa uu uga yimaado mu'adinku lisalaa salaada uu ugaga yimaado salaada uu weysiiyo salaada inuu aqimeeyo uu rabo rawahu الbukhaariي wa canha radي allahu canha qaalat ma kaana rasuulu الlahi salى الlaه alay slm rasuulka alla ma aanu ahayn yaziidu fii ramadaana walaa fii غayrihi calىa إxdaa caشharaةa ragca kii ka ziyaadiya wax ku dara ramadaan iyo kayrkii toona kow iyo toban ragcadood hadalkaana waxay tihi mar uu weydiiyey abu salama ibni cabdiraxmaan yaa wuxuu weydiiyey meequu tukan jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam ramadaanka habeenkii salaatuleil markaase waxay tihi ramadaan iyo kayrkii toona waxba maanu ka badin jirin kow iyo toban ragcadood ko iyo toban ragcadood tukan jiray kolka qaarkoodna saddex iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray marka riwaayaadka iskhilaafkoodu wuxuu ka yimaadaa laba ragcadood oo fudfudud oo ku bilaaban jiray iyo laba ragcadood oo xudhuduud oo ka dambayn jiray witriga iyo kuwayaalkaa tirintooda iyo buu ka yimaadaa markaas ayay qaarba marka si u tiriyaan <clears throat> lakin kolley waxa kolka qaarkoodna koo iyo toban buu tukan jiray kolka qaarkood saddex iyo toban buu tukan jiray labadaasaana u badnay inuu ka yareeyaase waa dhici jirta oo sagaal iyo toddoba iyo shan iyo minahaasna marka waa dhici jirtay <clears throat> qof alla qofkii marka salaada cishaha marka uu tukado iyo sunnaheeda wax salaado ah walow hal ragca ha ahaato walow shan ha ahaato walow saddex ha ahaatee tukadaaba qiyaamu leylkii iyo witrigii nasiib waa ka helaya ah, saasuu yeeli jiray yusallii arbacan afar ragcadood buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha waraysanin quruxdoodii iyo dherarkoodii yani wax la tilmaami karaya ma ahayn waa dheerayn jiray oo qurxin jiray oo khushuucdoodii iyo rukuucdoodii iyo sujuuddoodii iyo qira'adoodii iyo uu wanaajin jiray uma yusallii arbacan haddana afar buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihin afar afar buu u tukan jiray baad hadda aada moodaa inay leedahay hadda ka horran soo maray inu labalaba u tukan jiray marka waxa weeye laba siyood mid baa loogu jawaabay mid waxaa weye in la yidhaaho kol kolbuu buu sidantada yeeli jiray afar afar ragcadood isku xidhan jiray ilan muxuaha mathnaa ay xadiidka ibni cumar iyo ibn caaishaba aan ku soo marray ma aha sida daa'imka ama sida wanaagsan afdalka buu sheegaya midda kalena waxaa weeyaan waxay ka wada afartantada ragcadood kolkuu afar ragcadood uu tukado oo yani laba salaadood uu ku tukadaba inuu nasan jiray oo sida taraawix waxaa looga magacaabayba waa nasashada kolkii afar ragcadooda tukadaba la nasan jiray uma yusallii salaatan haddana saddex buu tukan jiray faqultu markaasan waxaan idhi caaisha ale radi allahu canha yaa rasuula allahi atanaamu qabla an tuutir miyaad seexanaysa ugu tiri tukanin faqaala markaasuu yihi yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii muttafaqun calayh aniga labada idindood baa seexda mooyaane qalbigaygu ma seexdo oo marka yani hurda ila tegi mayso oo witrigu inuu iga tago ka baqi maayo ambiyada allana calayhim asalaatu wasalaam sidaasoo kaley ahaayeen oo qalbigoodu ma seexan jirine indhahoodaa seexan jiray muttafaqun caleyh wa canha radia allahu canha ana nebiya sal l slam kaana yanaamu awala alleyl habeenka gelinkiisa hore waa seexan jiray wayaquumu aakhirahu aakhirkiisana waa soo toosi jiray fayusallii markaasuu tukan jiray muttafaqun calayh وعn بن مسعوudi رضي الله عنه qال صلyت mعa رsuل الh صلى اه عليه وسلم ليلة habeen baan la tukaday rasuulka alla sala allahu alيyh wali wasalam falam yazal qaa'iman maana ka zuulin inuu taagnaado xataa hamamtu biamrin suu ilaa aan kaga hamiyey wax xun qiila waxaa lagu yidhi maa hamamtahu maxaad ku hamiday qaala hamamtu an ajlisa wa adca waxaan ku hamiyey inaan ka goosto oo aan iska fadhiisto oo aan ka tago isagoo keligii taagan muttafaqun caleyh waanu soo marray oo raqam iyo alaaa kusoo marray wacan xudayfata radia allahu canhu qaal sallaytu maca anabiyi sala alla alay slam daata leyla faاftataxa albaqara baqaru bilowday faqultu yarkacu cinda almi-a aayadda boqolaad buu ku rukucaya baan isiri uma madaa waa socday oo waa dhaafay faqultu yusallii bihaa fii rakca fii rakcan yani wuxuu ka wada fii salaa salaad buu ku tukanayaayo iyadu u kala goynayaa oo nuskeeda markuu joogo ku rukuucayaa nuska dambena mid kale ku tukanayaa baan is idhi famadaa waa socday oo waa dhaafay nuskii faqultu yarkacu biha iyada ku rukuucaya hal ragca ku tukanayaa baan is idhi uma uma اftataxa الnisaa faqara'ahaa uma اftataxa aala cimraan faqara'ahaa saddexdaas suuradood buu aqriyay yaqra'u isagoo aqriyaya mutarasilan yani mutamahilan isagoo tartiibsanaya kaasiya u aqriyayo aan boobsiinaynin <clears throat> إdaa mara بآaيaة فيha تsبيح سبح aayad سubحaan الlah isuu ku jiro markuu soo maro waa tasbiixsan jiray وإdaa mara بsu'aali sأل وإdaa mara بتacawudin تacawd ثuma rakca haddana waa rukوco faجaعala yquul سubحaana رabi العaظيم inuu yihaah buu bilaabo subحaana rabi العaظيم wbxamdihina marka iyo waa jiraan dadka qaarkood baa waxay shakiyeen xadiidkan kadiib kolkay arkeen wa bixamdihi inayna rukuucdii sujuuda ku jirin laakiin waa ku jiraayo riwaayaad kale iyo xadiid kale bay ku sugnaadeen fakaana rukuucuhu naxwa min qiyaamih eh, taagnidiisii wax ku dhow ayay rukuucdiisii ahayd uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamd ayuu yidhi uma qaama qiyaaman طawiila taagni dheer ayuu taagnaa qariiban mima rakac oo ku dhow intii uu rukuucay uma sajadaadana waa sujuuday oo oh. faqaala subxaana rabbi alaclaa fakaana sujuuduhu qariiban min qiyaamihi rawahu muslim isagana waa soo hormaray oo boqol iyo laba yuu ku soo hormaray wacan jaabirin radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alيh wali slm ayo salaata afdal salaada keedee ugu fadli badan ee qaybaha salaadu ay ka kooban tahay iyo acmaasheeda kee ugu fadli badan baa la weydiiyey qaala markaasuu yihi tuulu lqunuud qunuudkana taagnida laga wado macaani dhowr ah ayuu qunuudku leeyahay hadda macnaha laga wadaayo waa taagnida taagni dherarka ayaa ugu fadli badan leanna kolka waxa lagu aqriyaya dikriga lagu aqriyaya waa qur-aan qur-aankuna afdalu dikri weeyaan markaas waxaana kusoo xiga sujuudda kusoo xigta labadaa rukni qiyaamka iyo sujuudda labadaasaa ugu fadli badan salaada qaybaheeda rawahu muslim almuraadu bilqunuuti اlqiyaam w can cabdillaahi bni camr bn اlcaasi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اله alay slam qaal axabu الsalaati ilى اllahi salaatu daawuud wa axabu الصiyaami ilى اllahi صiyaamu daawuud kaana yanaamu أwala اleyl habeenka gelinkiisa hore uu seexan jiray nisa leyl habeenka gelinkiisa hore buu seexan jiray waa daawuude wayaquumu huluثahu huludkina waa tukan jiray wayanaamu sudusahu suduskiisa dambena waa tukan jiray wayasuumu yowma wayaftaru yowma maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomanaan jiray muttafaqun caleyh kanna waa soo horomaray oo wuxuu noogu soo horomaray mi-a wa hamsiin isagoo riwaayaad fara badbadan oo kala gedisan lehoo riwaayaadkii o dhan u wada xaggaa kusoo sheegay halkaas hal riwaaya keliya ku daystay wacan jaabirin radi allahu canhu qaala samictu rasuul اllahi sal ly slm yaquul ina fi leyli la saaca sida u leedahay jumcadu iyadu waxay leedahay saacatulijaabay leedahay iyada waan soo maray saacatulijaabahaana marka iyadu maalintii bay ku jirtaa habeenka ma aha laakiin habeenku isagu wuxuu iska leeyahay waqtu lijaaba uu leeyahay joogta ohoo habeen kastaba oo kana dheer tii iyada ay muddadeedi ka dheer oo waqti dhan qaadanaysa marka wuxuu leeyahay habeenka waxaa ku jira saacad baa ku jirta saacadduna waa sidai aan sheegnay way qadar oo baa ku jira laakiin tan waa dheer tahay oo hal saac way kaba badan taad moodaa laa yuwaafiquhaa rajulu muslimun aanu waafaqaynin nin oo muslimaho yas'alu allaha tacaala khayran min amri dunya waalaakhira alla weydiisanaya wax khayraho amar aakhira iyo amar adduunya midun ku saabsan oo naftiisa ama muslimiinta ahalkiisa wuxuu noqdo ilaa acطaahu iyaaha acطaahu iyaahu wuu siinaya khayrka alle subxaana wa tacaala wadalika kula leyla kaasuna waa habeen walbaba habeenka jumcada un ma aha habeenka ciidda iyo waa habeen walbaba rawahu muslim saacaddaasna marka waxa weye waa huludka dambe habeenka huludkiisa dambe oo dhan weeyaan saacat mxuaha eh, waqtiga isagaa ah marka waa waqtiga alle subxaanahu watacaala nuzuulkiisu uu jooga uu kasoo soo degaayo eh, usoo degayo samaa dunya usoo degayo weeyaan oo waqtigaasna marka istikfaar iyo alla bari ayuu aada iyo aada ugu haboon yahay waa dadka waa ku dadka qaarkood alla ku ammaanay eh, wa bilasxaarihim yastakfiruun <clears throat> وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal إذا qاama أxadكم min الleyl midkiin hadduu habeenkii uu kaco oo salaad uu u kaco oo tukanayo falyftatix الصلاaةa برakcatayni خaفيifatayn ha ku bilowdo salaada laba ragcadood oo fudfudud rawahu muslim nebigu sal lla alay slam marka uu soo tooso wuxuu ku bilaaban jiray horta ugu horeysa rumay buu ku bilaaban jiray weliba kolkaa uu soo tooso aayadihii uu aqriyayo suuratu ali cimraan tobanka aayadood ee ugu danbaysa marka uu aqriyayo intuu aqriya buu wejiga gacanta marmarin jiray markaasna kolkuu soo weysaysta haddana laba ragcadood ayuu ku bilaaban jiray oo fudfudud intaas oo dhanna tanshiid naftiisa uu nashaad gelinayo oo aahaartii muxuu ahaaye hurdada uu iska bi'inayo oo salaatuleilkaas munaajaadka rabbigii uu ku wuxuu ku bilaaban jiray horta ugu horeysa rumay buu ku bilaaban jiray weliba kolkaa uu soo toosa aayadihii uu aqriyayo suuratu ali cimraan tobanka aayadooda ugu danbaysa marka uu aqriyayo intuu aqriya buu wejiga gacanta marmarin jiray markaasna kolkuu soo weysaysto haddana laba ragcadood ayuu ku bilaaban jiray oo fudfudud intaasoo dhanna tanshiid naftiisa uu nashaad gelinayo oo aafartii muxuu ahaaye hurdada uu iska bibi'inayo oo salaatuleylkaas munaajaadka rabbigii uu ku qaadanayo ee ragcadaha dhaadheer uu ku tukanayo oo ugu diyaar garoobayo ayay ahayd isagoo kolkaa marka nashaadkiisu rumaanta u taab noqday oo aada iyo aada nashaad u leh oo ruuxdiisa macnawiyeedii aada u sarrayso <clears throat> ayuu kolkaa marka salaatuleylkii tukan jiray sidaa idinkana yeelu leeyahay marka وعn cائشhaةa رضي الله عنها qالت kاn رsul ه صل ل سلم إذا qاma min الleyl اftataxa صلاaته برakcatayni خaفيifatayn laba ragcadood fudud ku bilaaban jiray taa uu amray dadkana u amray rawahu mslim وعنها رضي الله عنها qاaلت kana رsul ه صل ل sلم إda faatته صلاaة min الleyl wuxuu ahaa markii ay ka tagto salaada habeenkiihi min wajacin xanuun ay uga tagto ow غayrihi ama wax kale sallaa min النahaari sintay caشhaرaةa ragca maalintii buu labiyo toban ragcadood tukan jiray oo witriga iyada maalintii ma aanu witr lama imaan jirine shafci buu ku khatimi jiray rawaahu muslim waqad sabaqa biraqam miئa hamsa وhamsiin وعan cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slam man naama min xizbihi can xizbihi qofkii wardigiisii ka seexda xisbiga waxaa laga wadaa muxuu ahay qadarkii qur-aanka habeenkii uu akrisan jiray ee salaada ku akrisan jiray ile wardigooda qur-aanka ay akrisan jireen nin waliba qadar uu habeenkii akriyo uu lahaa salaatu leilka iyou ku akriyi jiray marka qofkii ka seexda ow can shayin minhu ama qaarkii ka seexda faqara'ahu oo akriya fi bayna salaati alfajri wa salaati aلظuhr kutiba kan kutiba lahu kaanamaa qara'ahu min alleyl sidii isagoo habeenkii akriyay oo habeenkii aanu kaba tegin yaa lagu qorayaa rawahu muslim haddiise marka salaada duhurka ay kol gasho waa inuu waqtigaas fadligaas badan inuu ka tegay oo uu la mid noqonayo mxuaha qada oo kale uu noqonayo وعn أbي هريرaةa رضي الله عnه qال qال رsul ه صل ly sلم raxima allahu rajulan qaama min alleyl alla u naxariisto nin oo habeenkii toosa oo tukada fasallaa oo tukado wa ayqada imra'atahu haweenaydiisiina toosiyey fain abad haddii ay diiddo oo hordada isku nabto nadaxa fii wajhiha almaa u rusheeya wejigeeda biyaha raxima allahu imra'atan haweenayna allah u naxariisto qaamat min alleyli habeenkii toosta fasallad oo tukata wa ayqadad zawjaha ninkaydiina toosisa fain abaa haddii uu diidana nadaxad fii wajhihi almaa ku rushaysa wejiga biyaha kaga rushaysa rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal raximah اllahu tacaala alxadiidu صaxiix صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamic الصغيr وعنه رضي الله عنه وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنهma أbو هurayra yani أbu سعيid الخdري kol kolba mجlis isugu imaan jireenoo hal xadiid ay wada warin jireen ama qof midkood walba majlis gaara kaga wariyey ayaa goorta dambe isku qaban jiray oo xadiidka isku si ay uga maqlay qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyh wali wasalam idaa ayqada arajulu ahlahu min alleyl qofku markuu uu toosiiyo habeenkii ciddiisa yani xaaskiisa uu toosiyo fasallayaa ay tukadaan mise wuxuu yidhi sallaa uu tukado rakcatayni jamiican laba ragcadood laba ragcadood oo keliya kutiba fi الذakiriina والذakiraat waxaa lagu qorayaa kuwa zaakiriinta ay raggaabaa isna lagu qoraya iyadana daakiraadka lagu qoraya laba ragcadoodoo oo keliya oo isagii iyo xaaskiisii ay labaduba tukadeen ama ha isku xidheen ama ha kala xidheen ama say noqdaan baba marka waxaa weeyaan haddii uu keligii tukan lahaa ajri aanu heli lahayn yuu kolkuu islaantiisana u toosiyo iyona ay tukato uu helaya rawaahu abu daawuud bisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay weeyaan alimaam الnawowi radi allahu canhu uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbaniy fi صaxiixi sunani ibni maaja w mishkaati اlmasaabix wa sunani w صaxiix sunani abi daawuud وعn caaئiشhaةa radي allahu canha ana الnabiya slى اllahu عalيyه wali وsلم qaal إida nacasa axadukum fi الصلاة midkiin marka uu ku hurdoodo salaada dhexdeeda salaatuleilka uu ku dhex hurdoodo ay lulma qabato falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu الnowm ilaa hurdada ka baaba'do faina axadakum midkiin idaa sallaa markuu tukado wa huwa naacishun isna uu lulmaysan yahay lacalahu yadhabu waxaa suurooda inuu tago yastakfiru inuu dembi dhaaf alla weydiisto uu is yidhaahdo ducayso fayasuba nafsahu yani yadcuu calaa nafsihi uu naftiisa habaaro ayaa suurowde muttafaqun caleyh marka inuu ku dhaco mafsadadaa ku dhaca kacabsiga daraaddii uu leeyahay nebigu sal ly slam markay hurda qabato ha iska seexo can abi hurayrata xadiidkana marka wuxuu kusoo hormaray raqam miئa sabca wa ثamaaniin wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam idaa qaama axadukum min alleyl midkiin markuu habeenkii tukado faاstacjama alqur'aanu calaa lisaanihi uu qur'aanku ku xidhmo carabkiisa oo qiraa'adii uu hurdo daraaddeed la wadi kari waayo falam yadri aanu ogeyn maa yaquulu waxa uu dhahayo oo is arkaayo isagoo meel kale aaday hadda is arkaayo hurdo daraaddeed falyadajac ha seexdo rawaahu muslim ayb marka waxa weeyaan xadiidkani xadiidkii hore isla macno weeyaanoo midna wuxuu ku sheegay inuu ay suurowdo xagga ducada inuu ku qaldamo oo halkuu ka ducaysan lahaa ishabaaro kana xagga qiraa'ada inuu ku qaldamo labaduba marka oo suurad sida ahayd si aan ahayn u aqriyo oo suurad suurad kale u dhexgeliyo labadaas oo marka laba arrimoodna sadaa ah weeyaan si uu uga uga baxsado ha iska seexdo ha fahmayso hadduu taagnida ka cajizana isaguna waa sida oo kale waa kii xadii aan soo marray xadiidkii zaynab iyo xarigeedii inuu faray nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu qofku intuu nashaad leeya iska tukado markuu daale ee oo nashaadkii uu waayana uu iska seexday xataa dayn hurda qabin baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wahuwa taraawiix tukashada habeen habeenada ramadaan la tukado oo midda taraawiixda lagu magacaabo yani waa tasmiye dambe oo dadku ay u bixiyeen weeyaan kaas weeyaane kaasu marka kaga hadlaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali waslama qaal man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih qofka tukada habeenada ramadaan iimaan uu xaqnimadiisa rumaysana rumaysan yahay qiyaamka xaqnimadiisa iyo ajir doon oo alla agtiisa ajir kaga doonayo oo dan kale aanu lahayn qofkii labadaa niyadood ku tukada gufira lahu maa taqadama min denbih muttafaqun caleyh wa canhu radia allahu canhu yani an abi hurayra qaala kaana rasuulu lah sal lla alay slm rasuulka alle wuxuu ahaan jiray yuragibu fii qiyaami ramadaan wuxuu ku guubaabin jiray dadka قiyaamu رamaضان قiyaamu رamaضان buu ku guubaabin jiray ويقول wuxuuna min غayri أn yأmurahم فيhi بcaزيمة yaعnي بأمri qاطع jaaزم isaga oo aan أmrin أmr waajiba aan أmrin lakiin أmr ndbi أmray iyuu ku guubaabin jiray faيqul wuxuu dhihi jiray man qaama ramadaana iimaana واxtisaaban غufira lahu ma taqdama min denbih sidaasuu dhihi jiray rawaahu muslim marka isguubaabada keliyu ku dayn jiray nebigu sal ly slm dadka uu ku gubaabaabiyo fadligay leedahay uu sheego oo uu xaflada ka nahiyo laakiin nidaam kale ma aanu u samaynin jamaaca in lagu tukado iyo in infuraada lagu tukado iyo cadadka ragcadood ee la tukanayo midna uma aanu u xadidin markaas muslimiinta goortii dambe fii zamani cumar ibn khataab radi allahu canhu jamaaco iyagu u sameeyey jamaacadii baana ila al'aan hadda socoto oo mxua ijmaac min almuslimiin weeyaan cadadka ragcadaha la tukanayana isagu cadadkii uu tukan jiray waa soo sheegnay muslimiintase cadad go-an oo gaar ah ma aan u sheegin sheekh alalbani isagu wuxuuba ku adkaysta isagoo ku raacaya arrinta abubakr ibni xusayma radi allahu canhu in saddex iyo toban ragcadood aan laga badin karaynin oo mashruucba ayna ahayn labaatan in la tukado saasuu isagu marka ku doodaa rag kalena waa kula doodeenoo xadiidu isagu daciifinayo oo zamn cumar ibn khaaab radi allahu canhu in labaatan ragcadood la tukan jiraya rag baa saxiix yeelay isna waa u daciifiya baabu fadli qiyaami laylati اlqadri wa bayaani arja layaaliha leylatu lqadriga tukashadeeda fadliga uu leeyahay iyo habeenada loogu rajo weyn yahay ee ugu aanaysan inay leylatu lqadri noqoto qaala allahu tacaala inaa anzalnaahu fi leylati lqadr anzalnaahu yani qur'aan qur'aanka waxaan soo dejinnay leylatu lqadri baan soo dejinnay ilى akhir الsuura wa qaala tacaala inaa anzalnaahu fi leylati mubaaraka waxaan soo dejinnay qur'aanka habeen barakaysan baan soo dejinnay suurad aayad kalena waa ka kule shahru ramadaan aladi unzila fihi اlqur'aan intaasoo dhanna marka waa isu wada imaanaysa horta leylat lmubaaraka iyo leylat lqadri waa isku mid midda sheegaysa hadda sheegaysa ramadaan in la soo dejiyeyna ma khilaafayso kuwan kado oo bisha leylat lqadri ay ku jirta dee waa ramadaan marka saddexda aayadoodba waxay isku waafaqsan yihiin in qur'aanka la soo dejiyey bisha ramadaan habeen ka mida oo leylat lqadri la yidhaaho muxuu ahaa waxaana la og yahay qur-aanku inaanu hal mar soo degin oo sidii kutubihii hore ka horreeyey ay hal mar usoo degi jireen aan usoo deginee uu nujuum usoo degi jiray oo saddex iyo labaatan sannadood nusuulkiisu uu socday oo kolkay la yaabeen mushrikiinta ay la yaabeen ay yidhaaheen lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida allana uu sheegay subxaanahu watacaala fawaa'idda iyo xikamta arrintaa ku jirta oo ugu jawaabay u radiyey marka see arrimahaas laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinaya waxaa weeye ibnu cabaas radi allahu canhuma siduu sheegay ibtidaa nuzuulihi ayaa laga wadaa buu dhihi jiray shacbi isagu wuxuu dhihi jiray mise bilcagsi ba saasaan filaya in shacbi isagu wuxuu dhihi jiray leylat اlqadri buu soo degay jumle isagoo ah ku soo degay muxuu ahaye min lawxi maxfuudka uu kusoo degay oo bayt اlcizi uu kusoo degay marka ibn cabaasna wuxuu dhihi jiray waxaa bilowday nuzuulkiisaa bilowday sidaa ah inuu dhihi jiraan filaya وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qال mن qاma ليلة الqدر إيمانا واحتiساaبا غفira lah ma تqدمa min dنبه xadiidkii رamadaan qofkii tukada غufira lahu ma تqدمa min dنبihi dhihi jiray aan marka dhow soo maray qطco kamida weeyaan marka xadiidka طرفna halkaasuu ku wariyay طرفna halkan uu ku wariyay وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رجuلا من أصحاaب أna رiجاaلا min أصحاabi النبي صلى الله عليه ولي وسلم rag oo asxaabtii nabiga ka mida radia allahu canhum yaa-uruu waxaa la tusiyey manaam lagu tusiyey alla uu tusiyey subxaanahu wa tacaala laylaة اlqadri fi اlmanaam fi sabci اlawaakhiri toddobada dambe toddobada dambe inay ku jirto ayaa loo sheego la ogeysiiyey ee hurdo loogu sheegay markaas marka u socdeen u sheegay nebiga sal ly slm faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi araa ru'yaakum qad tawaaaat tawaaacat yani ittafaqa waxaan u arkaayaa ru'yooyinkiinanu inay isku waafaqeen fi sabci اlawaakhiri toddobada dambe faman kaana mutaxariyaha yani aaliba ah qofkii akii dalbaaya ee raadinaya leylatlqadriga falyataxaraha fi sabci alawaakhir ha ka raadiyo toddobada dambe muttafaqun caleyh toddobada habeenee dambe ha ka raadiyo marka xadiidkan kadu isagu toddoba habeen buu kusoo koobay wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allau alay slam yujaawiru fi lcashri alawaakhiri min ramadaan yujaawiru yani yactakif wuxuu itikaafi jiray toddobada tobanka dambe ee ramadaan wayaquulu wuxuuna dhihi jiray oo isaga ku ictikaafi jirayna ay ahayd inuu leylat qadriga raadin jiray bay ahaydoo wuxuu dhihi jiray tacarow leylat alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan ka raadiya ka daydaya leylat lqadriga tobanka dambe ee ramadaan mutafaqun caleyh marka kanuna wuxuu ku soo koobay habeenka leylat leylatulqadriga la yidhaha tobanka dambe kiina tobankii todoba ka mida buu ku soo koobay wa canhaa radia allahu canha ana rasuula allah sal l slm qaal taxaraw laylaة اlqadri fi اlwitri min alcashri اlawaakhiri min ramadaan rawahu الbukhaariyu kana marka faa'iide kaleu kusoo daray oo tobanka dambe inay intay ku jirto tobankaa marka habeenadeeda witriga ah ee habeenada tirada dhiman ah kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka toddobiyo labaatanka shan kuwaas ay yihiin ayuu sheegay isaguna wa canha radi allahu canha qaalat kana rasul lah sl ly sl ida dakla alcashru اlawaakhir wuxuu ahaan jiray markay galaan tobanka dambe ee min ramadaan axya leyla habeenka oo dhan waa nooleyn jiray oo waa soo jeedi jiray oo salaad buu kusoo jeedi jiray wa ahlahu ciddiisana waa toosin jiray wajadda washadda almi'zar waana dadaali jiray oo guntiguu dhuujisan jiray muttafaqun calayhi xadiidkaas waana soo marray oo sagaaliyo sagaashan lambarkaa ah baan kusoo marray kun iyo laba boqol iyo labaatan iyo saddexna waa ku imaan doonaa waana muttafaq calayhi buu leeyahay laakiin waxaa ku jirta kelimo oo <clears throat> muslim gaar uu wariyay iyadoo mutafaq calayha aan ahayn oo waa kalimatu jadda kelimadaa wajadda ah iyada muslim baa gaar u wariyay marka riwaayat lbukhaari iyadu waxaa weeyaan ayqada ah lahu wa shadd almi'zar shadd kaasna waxa looga jeedo labadii macno oo ixtimaali jiray iyo beydka shicirka ee loo soo deliishan jiray iyo xagga horaan kusoo sheegay <clears throat> wa canha radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal lla alay slm yجtahidu fii ramadaan maa laa yجtahidu fii gayrihi bisha ramadaan wuxuu dadaali jiray si aanu u dadaali jirin bilaha kale wa fi lcashri alawaakhiri minhu tobanka dambe ee ka mida ramadaanna maa laa yجtahidu fii gayrihi min baqiyati shahri rawaahu muslim wa canha radia allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah ara'ayta bal iiga waran in calimtu aya laylatin laylat اlqadri haddii aan ogaado alla ii sheego habeenka ay tahay laylat اlqadr ma aquulu fiiha maxaan dhahaa haddaan ogaado habeenkan inay laylat lqadr ay tahay oo calaamad iyo waxyaale aan ku ogaado qaala markaasu wuxuu yidhi quulii allahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfu cani sidaas dheh haddaad ogaato habeenka laylat lqadr ay tahay markaas sidaas macnaheedu waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala eh, inuu ogeysiinayo ay suurowdo inuu ogeysiiyo leylat اlqadr qof aan nebi ahayn oo ummadda muslimiinta caadiga saalixiinteeda ka mid ah inuu marka ma ogaan karaysid ma aanu dhihin nebigu sala allahu alayh ali wasalam <clears throat> sida lagu ogaan karaana marka alle un baa oga inay tahay manaan qofka lagu tusiyo inay tahay in anwaar iyo waxyaalaha sidaasa dadka qaarkood arkaan bay yidhaahaan sidee eh, imaam eh, nawowi naftiisa lagu sheegay tarjamadiisa lagu sheegay in calaamadii nebigu sal ly slm ku sheegay ee xadiidkii ubay bni kacab iyo lagu ogaanay si uun marka uu ka ogaadaba qofkii ogaada caawa inay leylatulqadri ay tahay waa inuu dikrigan kada isaga abadiyo allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii rawahu tirmidiyu wa xadiidun xasanu صaxiix wahuwa kama qaal waa saxiix weeye xadiidka saxaxahu fii saxiix jaamic sagiir باب فضل siwaaki wa الفطرة lfitra yani baqiyati الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ana الله صلى sala عليه alayh wali waslama qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii aw cala annaas haddaanan ka baqayn inaan ummadayda dhibo gudhi mise wuxuu yidhi inaan dadka dhiba haddaanan uga baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki rumay baan fari lahaa maca kulli salaatin salaad walbaba la jirkeeda salaad inay rumaydaan yaan fari lahaa marka macnuhu waxa weeye marka ma aanu farin oo waxaanu u farinna waxa weeyaan ummadda turida u turaayo ee dhibka uga baqaayo weeyaan marka amarkaa uu sheegayana wa amru iijaab waa ku waajibin lahaayo farad baan kaga dhigi lahaa salaad walbaba kolkay tukanayaan inay rumaydaan mutafaqun caleyh wacan xudayfata radi allahu canhu qaala qaala kana rasul lah sal ly slam rasuulka alla wuxuu ahaan jiray idaa qaama min annowm kolkuu hurdo ka soo tooso yashuusu faahu bisiwaaq wuxuu afkiisa marmarin jiray cadaygu marmarin jiray markuu kale qaadaba waa rumeeyan jiray habeenkii marka hadduu dhowr goor soo tooso kol walbaba waa rumeeyan jiray oo waxaa loo diyaarin jiray rumaygaa madaxiisa hortiisa loo dhigi jiray iyo weelka kuwaysa qaadanayo muttafaqun calayhi ashawsu shawska oo laga keenayo shuusudaas waxa weeye yadliku yudalli adalku waa marmarinta wax shay la marmariya baa la yidhaaho shaws lagu magacaabo xadiidka caaishana waa kii uu ahaa kolkuu gurigiisa soo galo muxuu ku bilaabi jiray kolkii la weydiiyey waxay tihi rumay buu ku bilaabi jiray marka rumaygu aad u badin jiray nebigu sala allahu alayh waali wasalam ummaddiisana aad iyo aad u faray inay rumayga ay laazimaan ku dadaalaan وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat kunaa nuciddu lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi walihi wasalam waxaan u diyaarin jirnay rasuulka alla sala اllahu alيyh wali wasalam siwaakahu wa طahuurahu rumaygiisa iyo waysaqaadkiisa fayabcaduhu llahu tacaala maa shaaa an yabcadahu min alleyl wuxuu alla soo toosin jiray waqtigii uun alla uu doonay habeenkiiya buu soo toosin jiray fayatasawaku waa rumeeyan jiray wayatawada-u waa weysaysan jiray wayusallii waana tukan jiray rawaahu muslim wacan caaishata wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam akhartu calaykum fi siwaak rawaahu lbukhaariy waan idinku bediyey hadalka iyo amarka iyo aan idin amraayey iyo fadaaishiisa aan idinka warramayo ee ku saabsan rumayga waan idinku badiyey xadiidka caaisha marka waxaan ka qaadanayna rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam inuu kusii talageli jiray habeenkii markuu seexanayo inuu salaatuleyl usoo tooso yuu kusii talageli jiray oo sidaa daraaddeed baa loogu diyaarin jiray rumayga iyo waysaqaadkii loogu sii diyaarin jiray markaas sidaa macnaheed waxa weeye qofku ma aha inuu habeenkii kolkuu soo tooso una hurdadu ka bogto un keliya inuu salaatuleilka kolkaasun xusuuso ma iska tukad kolba haddaad hurdaday kasoo toostay aadan jiifin eh, saas inayna ahayn inuu kusii talagalo inuu horta horeba kusii talagalo muxuu ahay salaatuleilka oo kolkuu seexanayaba niyada ku seexdo saasaa u fiican wacan shurayx ibni in qaala qultu licaaishata radia allahu canha caaisha waxaan ku idhi biأyi shayin kan yabda nabiyu sala la alay slm idaa dakala beytah muxuu ku bilaaban jiray marka uu galo nabigu sal sl gurigiisa soo galay uu yimaado qaalat bisiwaaq rumay buu ku bilaaban jiray muttafaqun caleyh waxaan jeeda rawah muslim waxaa xadiidta markaan dhex soconno aada iyo aada inooga hor imaanayso oon arkaynaa su-aalaad badan oo lmu'miniinka gaar ahaan caaisha la weydiinayo oo axwaashii nebiga sala allahu alayh waali wasalam ku saabsanaa qaar cibaadadiisa weydiiya qaar camalkiisa oo dhan weydiiyo oo gurigiisa markuu joogo muxuu samayn jiray dhahaya qaar muxuu ku bilaaban jiray dhahaya sida kankada qaar muxuahay salaatu leylka gaar ahaan u su aalayay qaar eh, soomkiisa su aalayay qaar su-aalayey eh, muxuahay qiyaamu ramadaan su-aalaad badan oo noocaasa baan arkaynaa inta oo dhanna kulligood waxay uga dan lahaayeen inay ku camal falaan oo sida nebiga sala allau alay wasalam loogu sheego inuu u cibaadaysan jiray ay iyaguna u cibaadaystaan taasay uga dan lahaayeen marka taasuna waxayna tusinaysaa salafkii saalixa ridwaan ullahi calayhim xaaladay ahaayeen iyo khayrka say u jeclaanayeen iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam itibaaciisa say ugu adkaayeen taasay na tusinaysaa marka waa in arrinta subxaan sidoodaasoo kale in la yeelo weeya rasuulka sala alla alay slam qudwo laga dhigto oo axwaashiisii intan la ogaado oo la aqriso sunnadiisi iyo siiradiisi iyo shamaailkiisi iyo la aqriso in la isku dayo in la dabaqo oo qofku noloshiisa noloshii rasuulka sala allahu alay wasalam uu ku sargoosto wa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala dakaltu cala الnabiyi sala lla alay sl nabig baan usoo galay wa طarafu siwaaki calaa lisaanihi isaga oo carabkiisa uu saaran yahay cadayga siradiisa ay saaran tahay yani oo caday ruma cadayga baan ujeedaa carabka carabka dhabarkiisa meelaha waxay ka mid tahay uu wasakda ay qabato ee huurada ay ku ururto marka isaguna waa in la cadayaa gaws ilkaha keliya un maaha waxaa la cadayaa ilkahana kor iyo hoos iyo gowsaha dhabarkooda iyo kuwaas oo dhan waa la cadayaa rumaygana waa la cadayaa marka xadiidku waa muttafaq caleyhi wahada lafdu muslim xadiidkuna wuxuu ka mid ahaa xadiid hadda ka hor qaarkii aan soo maray oo isku hal qisa u ahaayo waxay ahayd kolkii nimankii ashcariyiinta ahaa ee labada ahaa ee shaqada rabay nebiga sal sl noogee ay yidhaaheen kolkii siday ugu yimaadeen ayuu sheegayaayo isagoo rumayanayo oo carabka rumayaya oo cuc leh riwaayadna ih ih bay tidhaa riwaaya ic bay tidhaa riwaaya ca bay tidhaha yani kolka si isagoo iska honqacinaya oo kale ah ayaan arkay buu leeyahan oo saasaan ugu tagnay marka markaasaa macnaheedu waxa weeye in la cadayo carabka la cadayo oo weliba lagu fogeeyo oo meesha ugu dambaysa lasoo cadayo si uun hunqaacna aynu ugu imanaynin lakiin ku dhowaata wa can caaishaةa radi allahu canha ana nabiya sal ly slam qaal aلsiwaaku maطharaة lilfam mardaat lirab rumaygu waa طaahirin carabka afka la طaahiriyo la nadiifiyo afku nadiifiya maطhara marka la yidhah yani taطhiir weeyaan mithara haddii la yidhaahna waa aaladii tahiirina طaahirinaysay weeyaan mardaat lirabbi rabbina raaligelin buu yahay rabbi wuu ku raali noqdaayo waa jecel yahay afkuna waa ku nadiifsamaa rawaahu muslim marka wuxuu leeyahay faa'iida diiniya iyo faa'ida dunyawiya buu leeyahay rumaygii rawaahu النasaaئiyu wbnu khusayma fii صaxiixihi biasaniida صaxiixa biasaniida صaxiixa erayga asaniida صaxiixa uu leeyahay alimaamu nawwi radi allahu canhu erayada hadda korna soo sheeganayo way uu badiyo oo kolalka qaarkood lagu qabsado oo ah xadiid hal sanad keliya leh inuu ku magacaabo muxuu inuu leeyahay oo aada moodaysa inuu ka yimid dhowr sanadoo kale gadisan inuu ka yimid laakiin sida aan ahayn taasna wax kaan sheegnay waxaa loogu cudur daaro oo waxa weeyaan xadiidkii hal sanad lahaa laakiin sanadkaasuu duruq kala oo hal sanad isugu wada timaado lahaa ayuu ariiqiiba hal sanad oo kale ka dhigayaayo markaasuu asaaniid ku idlaaqaya ah, waa xadiidkuna saxiix weeyaan oo siduu sheegay alimaamu nawowi radi allahu canhu xagga sixada uu ka sheegay oo eh, saxaxahu asheikhu alalbani fi saxiix aljamic asaqir wafi hayri wacan eh, ibn abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala alla alay slam qaal alfitratu hamsun fitradu waa shan fitrada yani khisaalulislaam ayaa hadda laga wadaa fitrada islaamnimada laga wadaayo yani khisaalu lfitra hamsun weeyaan buu ka wada mise wuxuu yidhi hamsun min alfitra alqitaanu gudniinka walistixdaadu iyo timaha hoose iska xiridiisa min alxadiid isticmaal xadiid baa laga keenay wa taqliimu aladfaar iyo cidyaha guridooda wa nadfu libطi kilkilada rifideeda wa qasu shaarib iyo shaaribta jarideeda shantaasuba waa fisaalu lfitra ayay kamid mid yihiin marka fisaalu lfitra bay ka mid yihiin kol hadday tahay macnaheedu waxa weeye in ixsaan alfitra intan ayna wada ahayn intan oo keliya ayna ahayne way ka badan tahay oo waa ka eh, xadiidka soo socda toban buu ka dhigi doonaa muttafaqun caleyh alistixdaadu xalqu lcaana wa huwa caanahuna waxa weeyaan xalqu shacri aladii xawla alfarji cawrada hareeraheeda mxuaha timaha ku yaala xiridooda mxuaha istixdaad la yidhaahaa timahaana caana la yidhaahaa wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wali wslam cashru min alfiطra qasu shaarib wa icfaau lixya garhka sii dayntiisa iطaalatuhu wa iطlaaquhu weeyaan wasiwaaku iyo rumayga wastinshaaqu lmaa biyaha kusandaarsigooda wa qasu ladfaar cidyaha jaridooda wa gaslu lbaraajim faraha dhabarkooda meelaha xubnaha isaga yimaadaane faraha dhabarkooda ah baraajim la yidhaha baraajim iyo rawaajib waa la yidhaahaa wanadfu libti iyo kilkilada rifidaada wa xalqu lcaana waintiqaasu lmaai intiqaasu lmaa'i biyaha yarayntooda yani biyaha ku isticmaalkooda oo kaana waxaa laga wadaa alistinjaau bilmaa baa laga wadaa qaala araawi ninka xadiidka warinaya oo la yidhaaho muscab ibnu shayba ayaa wuxuu yidhi wanasiitu alcaashira midii tobnaad waan ilaaway ilaa an takuuna almadmada inay luqluqashada tahay mooyaane qaala wakiic wakiic ibn اjaraax ayaa wuxuu yihi wahuwa axadu ruwaatihi ragga xadiidka wariyey midkood weeyaane isagoo kelimada intiqaasu lmaa fasira ayuu wuxuu yihi intiqaasu lmaa yacni اlistinjaa biyahoo lagu darab yeesho weeyaan rawaahu muslim albaraajimu bilbaai اlmuwaxada wاljiim wa hiya cuqad اlasaabic waa faraha eh, xubnahooda weeyaan xagga dhabarkaa weliba weeyaan oo meelo laabatooyin abay leedahay gaarahaan dadka faraha waaweyn iyo dadka muxuu ahaay shaqooyin eh, shaqaalaha ahee eh, acmaal gacmaha ku qabti iyo meelo laalaabatooyin oo wasaqda ku ururti bay leeyihin waa si gaara ah loo daryeelaya eh, wa icfaau lixya macnaahu laa yaqusu minhaa shay-an inaan waxba ka jirin xeradu xere iska dhaafe inaan waxba ka jirin weeyaan laakiin hadduu waxoogaa u yar sinsimo oo waxoogaa u yar gaagaabiyo saxaabadii ridwan ullahi calayhim qaar uu kaga dayan karayaa way jiraan wa can ibni cumara laakiin uu ku xeel dheeraado ma ay aha oo lafta ay muuqato oo si aqul xilaaqa oo kale ah uu ka dhigo wa can ibni cumara radi allahu canhuma can inabiy sal l qaal axfu ah, shawaariba wa acfu lixa eh, jara muxuu ahaaye shaarubadaha jara oo gararhkana sii daaya muttafaqun calayhi ehm, ixfaa'ahan la sheegayaayu laba siyood baa labadaba eh, shaaribta sida loo jarayaa laba siyood baa labadaba lagu sheegaayo mid waa in shaaribta oo dhan la quseeyo kulligeed la wada jaro oo eh, muxuaha si ku dhodhow xeeritaan ku dhodhow laakiin aan xeeritaan aan ahayn oo timihii wax ka looga tegay in loo jaro midna waxa weeyaan in hareeraha laga jaro oo inta debinta kusoo foorarsata la jaro weeyaan eh, labadaas yoodba marka midkii laga dhigo waa noqon karaya baabu تأkiidi وuجubi الزakاaةi وabayaani fadliha وma yatacalaqu biha qaala الlahu taعaalى وأqimu الصalaaةa وآtu الزakاة aayado fara badan buu sidaa u yidhaahayo zakada iyo isugu xidhiidhiyaa muxuu ahaaye salaada isugu xidhiidhiyaa oo ama uu amraah ama uu ku ammaanaa dadka aladiina yuqiimuuna الsalaata wayu'tuuna zakaaha iyo almuqiimuuna الsalaata walmu'tuuna zakaha iyo kuwaas oo kale wa qaala tacaala wma umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu diina xunafaءa wayuqimu الsalaata wayutu zakaa wadalika diin اlqayima waan soo marray aayaddana waqaala tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha ka qaad maalkooda zaka ka qaad oo aad ku daahiriso oo aad ku mxuu ahaye ku badiso maalkoodana ku badiyo ku badto وعn iبn cmr radي allahu canهuma ana rasul lah slى اllahu عalيه alي slm qaal bunya الإسlاam عlى خمس شhahaadaة an laa إlaha ilا اllah وأna mحamada cabdh وrasuulه وإqاam الصلاaةi وإيtaaء الزakاة وxaji الbeyti وصوmi رamaضaan متafq عalayhi waana soo marray mar horean soo marray oo kun toddobaatan iyo shan ayaan kusoo marray waxuuna ku iman doonaa kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo kow wacan طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu qaal jaa rajulu jaa rajulu ilaa rasuli lah sal lay slam nin baa u yimid rasuulka alla sala allahu alayh wali slam dimaam ibni taclaba la dhihi jiray asacdi radia allahu canhu min ahli najdin ninkaas oo reer najdi ah faa'iru ra'si oo timihiisu ay taagtaagan yihiin oo basaasan oo yani safar dheer soo galay nasmacu dawiya sawtihi aan maqlayno codkiisa xiinkiisa guuxiisa waaweynkiisa qowqowdiisa aan maqlayno walaa nafqahu aanaan fahmaynin maa yaqul wuxuu leeyahay ilan hadalka baadi oo ka kan oo buu ku hadlaayey xataa danaa min rasuuli lah sal sl rasuulka alle usoo dhawaado faidaa huwa yas'alu can alislaam waxaan ogaanay inuu islaamnimada weydiinayo yani axwaal lislaam uu weydiinayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali w slam hamsu salawaatin fi lyowmi waleyla islaamka waxa weeye yani ka mid ah shan salaadood oo habeenkii maalintiiba ah qaala hal calaya kayruhunna waxaan ahayn oo salaadihii maygu waajibay qaala laa ilaa an tatawac maya inaad adigu sunnaysata mooyaane inaad sunna adu la timaado oo xaggaaga tatawaca aad la timaado mooyaane wax salaad ahoo kugu waajibtay biasli alislaam ma ay jirto ilaa an tatawaca istinaha ilaada ah jumhuurtu waxay ku fasiraan inuu yahay istina munqatic ahoo uu leeyahay laa ilaa an tatawac maya ilaa inaad adigu sunaysato mooyaa laakin waxaad leedahay inaad sunaysato la ilaa an tata yani lakin an tatawuc kuguma waajibin lakin waxaad leedahay inaad sunaysataad heli kartaa ayb abu xaniifa radia allahu canhu iyo asxaabtiisus iyagu waxay ilaadantada ku fasiraan istinaheeda inuu yahay istina maxaaha mutasila inuu yahay oo macnuhu uu yahay salaad kugu waajibi mayso inaad sunno gasho mooyaane oo haddaad sunnihii gasho waajib bay kolkaa inaad taam yeeshaayo ay kugu noqonaysaa oo isagu wuxuu qabaa radi allahu canhu sunnuhu inuu shuruuca ku waajibayo qofkii sunnaha shay sunno ah xidhaa inuu ku waajibayo weliba wuxuu soo deliishadaa qawlahu tacala walaa tubtiluu acmaalakum aayaddaas iyabuu soo deliishadaayo sunnuhu shuruuca waa ku waajibaa buu leeyahay laakiin asawaabu maca aljumhuur nabigu sala allau alay wasalam inuu yidhi الصaa'im والmutaطawicu amiiru nafsihi ama amiinu nafsihi iyo isagoo horta rasoon soo xidhay inuu goortii dambe markii xays lasoo hordhigay uu cunay intuba waa jiraan iyo mxuu ahaaye dhowr xadiido noocaas oo kale oo inaanu waajib ahayn sheegaya ayaa jira qaala wadakara lahu rasuulu lah sal rsulka alla wuxuu ninkaa u sheegay azakaata zakadana waa uga warramay qaala markaasu wuxuu yidhi hal calaya غayruha qaala laa ilaa an taطawc faadbara الrajulu waan booday faqaala rasul lh sl sl wasiyaamu shahri ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeedana qaala markaasuu yidhi hal calaya hayruhu ramadaan waxaan ahaynoo soomhi ma igu waajibay qaala laa ila an taطawc qaala wadakara lahu rasul lah sal ly sl rsulka alle wuxuu sheegay azakaa zakadana uu sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal calaya hayruhaa zakada waxaan ahaynoo xagga maalkihi ma igu waajibay qaala laa ilaa an taطawc faadbara rajulu ninkii waa noqday ninkii awrkiisii buu masjidka soo geliyo masjidka hortiisa ku dabray isla markii faa'iidada uu helayba waa uu noqday ninkii ma aanu sii joogjoogin wuu noqday wahuwa yaquulu isaga oo leh wallaahi laa aziidu calaa haada walaa anqus wallaahi inaanan taa waxbana ku daraynin waxbana ka yaraynaynin faqaala rasuulu lah sal alay slam aflaxa in sadaqdu waa liibaanay hadduu run sheego muttafaqun calayh markaas eh, mxuu ahaa waa liibaanay ayuu leeyahay nebigu sala اllau alay slam wuxuuna sheegay inay zakadaas waxyaalaha waajibka ay ka mid tahay marka fadligii iyo wujuubkii zakada iyo labadaba xadiidkan oo isugu jiraa wacan ibni cabaasi radi allahu canhuma ana nebiya sal ly slam qaala ana nebiya sal slm bacaa mucaadan mucaad buu diray mucaad ibni jabal radia allahu canhu faqaala ila lyaman u diray faqaala wuxuu yidhi udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ugu yeedh qaritaanka aynay ah qiraan inaanu ku lacaabuda aanu jirin alla mooyaane wa annii rasuulullah aniguna rasuulka alla anahay fa inhum ataacuu lidalika hadday sidaa kaa yeelaan facalihum ana allaha tacaala iftarada calayhim hamsa salawaatin fi kuli yowmin walayla fainhum ataacuu lidalik facalimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniya'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waana soo marray isagoo intaana waxoogaa kasii dharoo muttafaq caleyhi weeyaane waan soo marray isagoo ziyaado ay la sii jirto oo ahaa hadday taana kaa yeelaan iska ilaali maalkooda intiisa fiic fiican inaad ka xulato iska ilaaliyo qof aada dulmiday habaarkiina iska ilaali yani qofna ha dulmin weeyaan وعn iبn cmr radي allahu canهuma qaal qala rasuulu الlahi sal ه alay slam umirtu an uqaatila الnaasa xatى yashhaduu an laa ilaha ilا اllah وأna muxamada rasuulu الlah ويuqimu الصلاة ويutu الزakاة faإida facaluu dalika casamuu minii dima'ahum وamwaalahum ila bxaq الإسlاam وxisaabهm calى الlah kaadna isagana waan soo marray laakiin isaga oo min musnadi cumar min musnadi ibni cumar aan ahayn baan isagana soo maray وعn abi هurayraةa radي allahu canhu qaal lama twufiya rasuulu الlahi salى الlaه عalيه alي wslam kanaa weliba marka caddaynaya inuu ninka msnad cumarna kana cadaynaya marka ibn cumar radi allahu canhu canhuma inuu xadiidkan aabihiina ka maqlay waa suurooda rasuulkana uu ka maqlay sal اla alay slam wuxuu lehy marka abu hurayra kolkuu rasuulkaa la geeriyooday wa kaana abuu bakrin u abu bakr yimid radi allahu canhu wa kafara man kafara min alcarab ay kufriyeen oy gaaloobeen intii kufrida ee carbeedu faqaala cumar radi allahu alay slm markaasu cumar wuxuu yidhi oo abu bakrana yani uu goostay inuu la dagaalamo dadkaas diinta ka noqdeenna laba nooc bay ahaayeenoo qaar yidhi annagu waa tukanaynaa waa shahaadanaynaa laakiin zakada ma bixinayno xataa ta'wiil muxuha wax ah oo qur-aanka inay soo deliishadeen isku daayey oo usalli calayhim ina salaataka sakanu lahum oo dhahaya yani nebiga sala allahu alayh wasalam ducadiisaasaa sakan noo ahayd oo bedel nooga ahayd maalka iyaga aan bixinayno qof aan ahayn marka isaga aan ahayn marka u dhiibi mayno ilaan faa'iidadii aan ka helayna baanaan isaga aanaan ka helaynin iyo qaar iyagu diintiiba ka noqday oo u maleeyay inuu nebi walbaba markuu dhintay diintiisu ay raaci jirtay oo shaksiga iyo mabda inay isku xidhan yihiin u maleeyey markaas abubakr radiallahu canhu wuxuu goostay inta oo dhan inuu la dagaalamo isagoo kolkaasna koox yaruuni ay ku soo hadhay oo carabta inteedii badanayd oo dhan ay gaaloobeen badankooda ay gaaloobeen wax yar kusoo hadhay markaasuu cumar radiallahu canhu uu abubakr arrintaa isaga ah iyada ah hortii hore uu ku khilaafay goor dambena markuu u caddeeyey uu ku waafaqay marka cumar baa wuxuu yihi kayfa tuqaatilu nnaas sidae dadka ula dagaalamaysa waqad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam isagoo rasuulka allana uu yihi sala allahu alayh ali wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaaha illa allah faman qaalaha qofkii laa ilaha illa allahu yidhaaha faqad casama minii maalahu wa nafsahu ilaa bixaqih waa iga xifdistay xoolihiisa iyo naftiisaba ilaa un xaqiisa mooyaane islaamnimada xaqeeda mooyaane oo wax islaamnimadu ay dil ama wax lamid ay ku xukumaysa oo maalka oo laga qaado ay ku xukumaysa inuu la yimaado mooyaane wa xisaabuhu cala allah ama in lala dagaalamo xataa ay keenaysa mooyaane marka waxaa jira islaamnimada qof isagoo muslima ah, la dili kara baa jira qof isagoo muslima ah, lala dagaalami karaa jira qof isagoo muslima ah, maalkiisa muxuu ahaa la qaadan kara baa jira oo xoog lagu qaadi karo oo yani wax intaasoo dhan ba yani hadday islaamnimadu keento weeyaan ma aha bilaash unayna iska tahay iyadoo eh, qaacidadeeda iyo axkaanteeda iyo nusuusteeda leh eh, marka dadka ictiqaadsan qof baa shahaadanaya inaan lala dagaalami karaynin waa qaldan yahay oo yani waa inuu u fiirsadaa bay ahayd inay jirto waxyaala lagula dagaalami karo alimaamu shaafici radi allahu canhu wuxuu sheegaa waxaa jira qaar aan la dili karaynin lala dagaalamayo lalase dagaalamayo yacni isaga toos inta loo abbaara aan la dilaynin laakiin hadduu awood isticmaalo lala dagaalami karo ilaa awooddiisaa la jebiyo oo ulajeedadu ay tahay awooddiisa in la jabiyo oo shaygaa islaamnimada ka mid ahee muxuu u ka soo horjeedsaday ilaa lagu qasbo oo uu u hoggaansamo lala dagaalamayo kolkii la qabtase aan la dilaynin ah, ah. faqaala abuu bakr radi allahu anhu cumar radi allahu canhu marka ilaa bixaqi hidaas fahmin ilaa bixaqihida yaanu fahmin oo isagoo xadiidkiina sidaa uu warinaya fahmiguna waa shay alle wa watacaala hiba xag allah weeyaano waxaa suurooda qof wax ka qarsoomay qof kale oo xataa laga yaabo inuu isagu ka mafduulsan yahay inuu ka qarsoomay iska suurowda marka bixaqi ilaa bixaqihidii baanu fahmin oo mancu zakaadkan ka kuwa abubakr marka kolkaa uu cumar eh, uu ku caaridayo waxaa weeye kuwii maanicu zakaadka ahaa weeyaan leanna kuwii islaamnimadaba iyagu diiday eh, laa ilaaha illa allah intay yidhaaheen goortii dambe haddana ka baxay kuwaa ma suuroobaysa cumar inuu la dagaalankooda oo abubakar ku qoonsaday kuwii marka maanicu zakaadka ahaa kuwaas weeyaan kuwa uu cumar abubakr kaga soo horjeedsanayo eh, isagoon arrintaan aan fahmin markaasu abubakr radiallahu canhu oo ka faham fiicnaa mas'alantaas si fiican uga fahmay yaa wuxuu yidhi wallahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati waazaka wallahi inaan la dagaalamayaa qofkii zakada iyo salaada kala qaada oo midna e, muxuu ahaa ogolaada midna diida faina azakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqi maalka weeyaan siday salaad u tahay xaquljasad ay u tahay marka bixaqihidiiba yuu soo gelayaa buu leeyahy wallahi low manacuunii ciqaalan hadday ii diidi lahaayeen jilibxid mise muxuu ahaayey maxaa ehm, gelingur wax hal gelina lasoo guro oo maal ah kaanuu ay ahaayeen yu-adduunahu ilaa rasuli lah sal ly slm rsulka alla u gudan jireen o u keeni jireen laqaataltuhum calaa mancihi yani wax yar wax yar oo taafiha oo nebiga alayh salatu wasalaam ay siin jireen hadday cashadaan waa kula dagaalami lahaa faqaala cumar radi allahu anhu cumar baa wuxuu yidhi fawallahi maa huwa xaalku ma aanu ahayn ilaa an ra'aytu allaha ilaa inaan alla arkay aan ogaaday mooyaane qad sharaxa sadra abi bakrin radia allahu canhu lilqitaal laabta abubakr inuu alla u sharxay oo qalbigiisa uu ku qanciyey inaan arkay unbay arrintu ahayd facaraftu oo aan gartay annahu lxaqu inuu xaq yahay muttafaqun caleyh inuu abubakr radia allahu canhu wax baatil ah aanu eh, muxuu ahaa alla ku ilhaaminaynin oo waxaanu alla ku ilhaamiyey wax xaq ah uu yahay yaan gartay buu leeyahy marka kolkaasina taqliid kama aha abubakr radiallah eh, cumar radiallahu canhu abubakr uu uu qalidaaye daliilkii ka qarsoonaa markuu u caddeeyey abubakrna fadligiisa ogaaday ayuu wuxuu ogaaday inuu waxaanu alla abubakr ku qanciyey inuu yahay xaq uu yahay muttafaqun caleyh وعn أbي أyuba رadي الله عanه أna رaجuلا qاla للنaبiyi slى الlه عlيه وaلي وsلم inuu nin baa ku yidhi nabiga slى الlه عليه وaلي وsلم أخbirnii bcml yudkilnii الجنة iiga waran camal oo janno igeliya qaala tacbud الlaha walaa تushrikuu bihi شhayئa anlaad caabudaysaayo oodan waxba ugu shariig yeelaynin wa tuqiimu salaa salaadana waa toosinaysaa waa tu'ti zakaa zakadana waa bixinaysaa wa tasilu raxima qaraabadana waa xidhiirinaysaa intii haddaad isku darto janna waa gelaysaa weeyaane waxyaalaha jannada lagu galay ka mid yihiin muttafaqun calayh marka jannada fadliga allah lagu galaa laakiin asbaab alle subxaanahu wa tacaala uu u yeelay baa jirta oo la sameeyo oo qofkii ee la yimaada asbaabta la yimaado fadliga alle subxaanahu watacaala ahl u noqonayo oo kolkaas sidaa jannada ku galaaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana acraabiyan ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam nin reer baadiya u yimid nabiga sala allau alay waslam faqaal yaa rasuul allah dullanii calaa camalin idaa camiltuhu dakhaltu ljanna itus camal oo kolkaan sameeyo aan jannada galaayo su-aalaha ay su-aalayaan fiiriya marka saxaabadaas ridwan ullahi calayhim qaarkood ay qaar reer baadiya iska ahaayeen qaarkood qaar jaahiliinoo kolkaan soo islaamay ay ahaayeen wax aan jannada ku galo itus bay leeyihiin marka su-aalahooda iskama ahayn su-aale fawda-ihi ah iyo muxuu ahaaye iska ah mxua macna daraa ooho xubul istidlaac iyo waxaasa ma ahayne wax camal ku dhisan buu ahaa diinta ilan waxay u baran jireen aad ku camalfashid bay u baran jireen aada qof ku qabsatid oo ku xujaysid iyo waxba kale toona mayna u baran jirine waxay u baran jireen aada ku camalfashid marka qofkii su aalayaayo wuxuu u su-aalayo wuxuu janno ku galay iyo wuxuu alla ku jeclaaday iyo wuxuu muxuu ahaayey camalka ka u fadli badan iyo su-aalahooda noocaasay ahaayeen bal su-aalaha saxaabada ridwaanullahi calayhim ay su-aalayeen u fiirsada zamanadantada waxaad arkaysaa nin dhallinyaro oo xaas iyo waxba toona aan lahayn oo naagta sidaa lagu guursada ka waran iyo waxba dhahayay oo dadkoon buu ka maqmaqlay mooyaane waxbaana aanu ka garanaynin eh, dadka marka waxyaalaha sidaas oo kale ah gabadha lala baxay iyo nagaan weligeeda joogin iyo safar almar'a biduuni maxram iyo masaali sidaas oo isaga aan khusaynin oo aan qabsanin oo camal ahaan aan ugu baahnayn oo dad kale uun inuu ku eh, qashqasho uu inuu rabo ay kaaga muuqato yuu ku su aalaya waxaan jannada ku galo ii sheeg camalka kee ugu fadli badan wax isaga marka camal ahaan uu su-aalayo isagoo aanu jirinbaba nin baan maalin waxaan ku yidhi xadiid eh, eh, xadiidka caaisha ee eh, ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliha fa nikaxu baadil xadiidkaas i su-aalo markaasa horta ninkaasuna marka nin wuxuu ahaa ka muuqata inuu taalibulcilmi yahay xadiidkaas horta ma isnaadin kartaa iyo ma sugi kartaa inuu jiray iyo in kale ma markaas maya marka adugu waxaan idhi ka cilmi kol haddaad tahay wadiifadaada waxaa weeyaan xadiidka horta bal inaad hubsato bal inuu sugan yahay iyo in kale marka kolkaa ka dambow macnihiisa baar oo kolkaad ogaato inuu sugan yahay kolkaa macnihiisa baar laakiin horta ugu horeysaba inaad xadiidka un lafdigiisa aada maqasho un aad tidhaaho waa e, waxaa weeye waa taqliid acmaa kaas oo kale iyo kaasoo kalena marka wuxuu ka mid yahay ha u qaadanina kaas su-aalaha noocaas oo kale marka kolkaan e, ictiraadayna inay bilaash ay iska tahay waa saasay yeeli jireen saxaabadii iyo a'imadii ay yeeli jireen umulmu'miniin umm caaisha radi allahu canha baa waxaa weydiiyey nin la dhihi jiray abu salaam ibnu cabdiraxmaan oo nin aad u da-yar kolkaa ahaa yaa wuxuu weydiiyey ninku haweenaydiisa intuu u golmoodo marka isagoo aanu ka imaanin biyihii ayna ka imaanin arrinta ay ka dhammaato markaase waxay ku tihi ma garanaysaa abu salaam oo adu xaalkaaga wuxuu la mid yahay waxaad la mid tahay faruuj faruujka yani waxaa weeye jijilayda oo intuu maqlay digaga digaga waaweyn oo ciciyaya ku daydo oo yidhi ku ku ku kaasaad la tahay yacnii rag arrintaa ka sheekaysanaya unbaad kolkaad maqashay unbaad iska qaadatay mooyaane waxba kama garanaysay marka way ku eedaynaysaa su-aalka noocaas oo kale ah markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi bal waxaad iga warantaa camal oo janno igeliya qaala markaasu wuxuu yidhi tacbudu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته